alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed waxaa inoogu dembeeyey mowduuca ku saabsan istinaaga mas'alo aynu sheegnay oo odhanaysay alistihnaau min annafyi ihbaatun iyo wاlistihnaau min alihbaati nafyun usuuliyiinta qaarkood waxay ka dhigeen suurada abuxaniifiya jamaahiirtu isku khilaafsan yihiin inay tahay keliya alistinaau min annafyi ihbaatun marka bacdi ka mid ah waxay soo naqliyeen alistinaau min alihbaati nafyun iyadu inay itifaaq tahay laakiin usuuliyiinta qaarkood waxay tilmaameen khilaafku labada suuraba inuu ku sugan yahay waa inay itifaaq ahayn alistisnaau min alihbaati nafyun ayna itifaaq ahayn culamada ikhtilaafka soo naqlisana waxaa ka mida qaraafi wahayruh oo suuradaa lafteeda khilaaf ku soo naqlisay wakadalika sharxu lkawkab lmuniirku isaguna waa soo naqlinaya iyo culamo kaleba marka itifaaqa ay dhici karto kutubaha qaarkood inaad ku aragto suurada in laysku waafaqsan yahay yani sax maaha oo min baabi tanbiih wuruud اlistinaa'i bacda jumal mutacaaطifa istinaagu inuu soo arooray jumlooyin isku cadfan dabadeed inuu soo arooray baa halkan lagaga hadlayaa yani xukunkiisu muxuu yahay xukunkiisu muxuu yahay qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi wاladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaaءa fajliduuhum amaaniina jalda wladiina kuwii yarmuuna ganaayey oo zina ku ganaayay almuxsanaati dumarka dhowrsoon zina ku ganaayey uma lam ya'tuu dabadna aan la imanin biarbacati shuhadaa'a afar markhaati aan la iman afar markhaati oo rag ah oo shuruudihii dhammaystirtay aan la iman oo zinadaa ka markhaati kacay fajliduuhum garaaca amaaniina jalda siddeetan jeedal garaaca yani siddeetan goor ku dhufta walaa taqbaluu lahum ha u aqbalina shahaadatan markhaatina ha u aqbalina abadan weligood wa ulaa'ika kuwa lasoo sheegay sifada lasoo sheegayla kuwa lasoo sheegay sifada lasoo sheegay leh hum ulfaasiquuna waa kuwii faasiqiintaa kuwii taacadii ilaahay ka baxay weeyi ecisiyaan iyo dembi u baxay ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min bacdi daalika intaa dabadeed toobad keenoo kuwaa hore ka mid a oo markay dembigaa ku dhaceen dabadeed bay toobad keeneen wa aslaxuu hagaajiyey camalkooda fa ina allaha ilaahay hafuurun waa dembi dhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay yani waa u dembi dhaafaya ama hafuurun lahum waa u dembi dhaaf badan yahay raxiimun bihim faqad warada xaqiiqee waa soo arooray alistinaaءu istinaagu fii hadi اlaayati aayaddan gudaheeda bacda alaai jumalin saddex jumlo dabadood buu soo arooray o jumlat اlmri biljaldi amarka la amray jeedalka la iyo jumlatinahyi reebista laga reebay jumladeeda can qabuuli shahaadati minhum in shahaadada laga aqbalo oo markhaatigooda la aqbalo saddex jumlatilxukmi xukunka lagu xukumay jumladeeda calayhim yaga korkooda bilfisqi fisqi lagu xukumay jumlati iyo jumlatu baad labadaba odhan kartaa haddaad jumlati tidhaahdo waxay noqonaysaa in salaasida laga bedelo oo bacda jumlati اlamri biljaldi wa jumlati الnahyi yani saasaa lo odhanaya haddii la rafciyona waxay noqonaysaa yani hiya jumalkaasi waxay tahay jumlaة اlamri biljaldi iyo jumlaة الnahyi can qabuuli الshahaadaةi minhum iyo jumlaة اlxukmi calayhim bilfisqi yani markaa cadadkaana loogu yani lagu kala saaray waxba cadaf lama dhigine kow iyo labiyo saddex baa lagu kala saaray saddexdaa jumlo jumlada koowaad waxa weeye fajliduuhum amaaniina jalda jumlada labaad waxa weeye walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada jumlada saddexaadna waxa weeye wa ulaa'ika hum lfaasiquun fahal yacuudu listisnaa'u ma u noqonayaa istisnaagu istisnaagu waa ilaadan wax lagu soo reebaayo ilaljamiici dhammaan ma u noqonayaa aw ila aljumlati alakhiirati faqad mise jumlada dambe keliyuu u noqonayaa oo ah wa ulaa'ika hum alfaasiquun oo fisqiguunbay ka baxayaanee labada hore uma noqonaayo khilaafun ay fiiha khilaafun khilaaf baa ku sugan alif faljumhuuru culammada badankoodu calaa annahu yacuudu ila aljamiic waa inuu u noqonaayo dhammaantood liannahu aahiru waayo waa sida markaa soo degdegaysa daahirka ah maa lam yadulla daliilun calaa khilaafi dalik intaanu daliil ku tusinin sidaasi ka duwan aan daliil ku tusin waxa daahiroo mutabaadira inay u wada noqonayso oo waa lagu wada xambaaraya in loo wada celinaayo laakiin marka deliil ku tusiyo looma celinaayo ka deliilku ku tusiyey mooyaane meel kale hadduu daliil ku tusiyo inay mid u noqonayso kaasuun baa loo celinaya hadduu daliil ku tusiyo inayna eh, mid u noqonayna dee kaa daliilku u diiday loo celin maayo falaa yasixu asixi mayso rujuucuhu istinaagu inuu u noqdo ilaa jumlati ljaldi garaaca jumlada ku saabsan inuu u noqdaa ma asaxayso fii hadihi alaayati aayaddan gudaheeda maalan yani tusaale ahaan baynu tusaalanay ama xaalaynu tamhiilin wa abu xaniifata abu xaniife ba wa abu xaniifata abu xaniife calى annahu yacuudu ila aljumlaةi alakhiiraةi faqad wuxuu ku sugan yahay oo qabaa ama qabay inuu u noqonaayo istisnaagu ila aljumlati alakhiirati jumlada markaysagaa dambe inuu u noqonaayo faqad oo keliya nusakha qaarkood waxaa ka dhacday alakhiira jumlada dambe keliya inuu u noqonaayo ayuu abu xaniifa qabay liannahu lmutayaqanu maxaa yeelay qadarkaasi waa qadarka la hube ee la yaqiinsan yahay inay u noqonayo wixii intaa ka badan inuu u noqonaya waxay u baahan tahay deliil marka haddaan deliil lahaynin waxaa lagu xambaarayaa kaa ugu dambeeya keliya ama jumlada ugu dambeysa keliya inuu noqonayo <clears throat> mas'alada halkan ay kaga hadlayaan mashaayikhdu waxay ku saabsan tahay istisnaagii haddii jumal isku cadfan dabadeed uu dhaco jumalka dhammaan miyaa loo celinayaa mise ta ugu dambaysa keliyaa loo celinaya mas'aladaa waxaa ku sugan khilaaf marka hore haddii la taxriiriyo daliil hadduu ku tusinaayo in dhammaan loo wada celiyo ama uu ku tusinaayo bacdi ka mida in loo celiyo iyada markaa la diidana laakiin xaalka daliil laaziminaya in ama bacdigeed loo celiyo ama ka ugu dambaysa loo celiyo aan midnaba lahaynin asalku muxuu yahay ma inuu dhammaan u wada noqdo asala daliil asalkaa lagaga duwaaya haddaan lahayn mise jumlada ugu dambaysa inuu u noqdo asalah taas waxaa ku sugan jamaahiirtu sibay mareen abu xanifa iyo cidda raacdayna si kaley marta jamaahiirtu waxay mareen asalku inuu yahay inuu dhammaan u wada noqonayo saasay markaa mareen marka waxay yidhahdeen eh, jumalka dhammaantood waa loo celinaya oo dhammaan waa laga soo wada reebaya waxayna u tacliiliyeen oo u sababeeyeen sidaasaa mutabaadir ah mar hadduu istisnaagay ka wada daba dhacay oo bimacnaa uu ka wada dambeeyo jumalkan hore isku cadfanee ka horeeya istisnaaga dhammaan in wax lagaga reebaya asla dliil lagaga duwo sidaa haddaan lahayn dliilkaasi sharci ha noqdo ama caqli ha noqdo abu xaniifa isagu wuxuu yidhi maya jumlada ugu dambaysa keliya u noqonaya oo aqrabu madkuurka la sheegay bimacnaa ka ugu dhow ee la sheegay jumlada ugu dhow ee la sheegay in loo celinaayo ba asalku yahay wixii sidaa khilaafsani waxay u baahan tahay deliil waxaanu ku tacliiliyey taasaa mutayaqaan ah istisnaagana in marka aqrabu madkuurka loo celinaya asala kuwa kale haddii la leeyahay waa u noqonayaa iyaguna waa soo gelayaan waa in deliil markaa sidaa caddeeya la helaa waa qowlkaasina bacdi kale culammada ka mida iyagu waxay yidhaahdeen qawla inay mashaayikhdu inoo sheegin oo ah tawaquf qawl odhanaayo tawaquf bay culammada qaarkood ku tageen oo waxay yidhahdeen waa u dhici kartaa inuu markaa dhammaan u wada noqdo waana dhici kartaa inuu bacdigood u noqdo marka mujmal buu ku yahay oo nooc ijmaala ku sugan sida iyo sidaba waa aqbali kartaa mar hadduu mujmal ku yahay waa laga tawaqufayaa in deliil markaa loo helo yani mid markaa caddaynaya mooyaane ama inuu dhammaan u noqonaayo ama inuu markaa mid ka mida u noqonaayo in deliil loo helo mooyaane mujmal buu ku yahay marka waa laga tawaqufayaa waa in deliil la raadiyaa deliil haddii la waayo waa laga tawaqufaya sidaa waxaa doortay ibnu xaajib oo maalikiyada ka mida iyo hazaali oo shaaficiyada ka mida iyo aamidi oo xanaabilada ka mida saddexdaa shiikh baa ka mida mashaayikhda sidaa ku tagtay muxamed alamin ashanqiidi saaxibu adwaa bayaan waxa uu yidhi markuu mas'aladan ka warramayey kitaabkiisa tafsiirka ah mas'alada maadaama la ysku khilaafay waajibku wuxuu yahay in adilada loo noqdo oo ilaahay wuxuu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi wاlrasuuli in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir kitaabka haddaynu u noqonnona istisnaagu inaanu akhiirka u noqono mid kale u noqdo kitaabka qur'aanka waa ku haynaa oo allah wuxuu yidhi fain tawallow fakhuduuhum waqtuluuhum xayثu wajadtumuuhum walaa tattakhiduu minhum waliya walaa nasiira ila aladiina yasiluuna ilaa qowmin baynakum wa baynahum miihaaqa marka istisnaaga ila aladiina yasiluuna ilaa qowmin baynakum wa baynahum miihaaqa aljumla alakhiira inuu u noqdaa ma dhici karto oo yaga welibaa ka yeelanaysaan lama markaa odhanaayo ee waxaa laga reebayaa fakhuduuhum waqtuluuhum baa laga reebaya yani qabta oo laaya marka jumladii akhiirka isagaan u noqon ayaa markaa la hayaa oo qur'aankii laga helay ka dambe inuu u noqdaana waa dhacdaa suwar kalena waa soo arooriyey marka maadaamay sidaas tahay wuxuu odhanayaa qowlka saxiixa ahi waa sidaa ibnu xaajib iyo khazaali iyo aamidii ay ku tageen oo ah in laga tawaqufayo labada qole waxay isla ogol yihiin haddii daliil ka leexiyo siday yidhaahdeen waa asal in daliilka la raacayo suuradan sheikhu soo arooriyeyna waxay markaa ka dhigayaan qolo waliba daliil baa u diiday in jumlada ugu dambaysa ama yada uu u noqdo ama uu u wada noqdo jumlada hore iyo jumlada dambaba oo gaaladii in laga weli yeeshaa oo yagii la jeclaadaa oo la ateecaa oo muwaalaadkii la siiyaa adilaa diidays marka inuu u wada noqdo jumlada hore iyo jumladanba markaa u wada noqdo qolada jamaahiirtu waxay leeyihin daliil baa diiday daa'ifada abuu xaniifa ka mid yahayna waxay leeyihiin ta ugu dambaysa inuu u noqdo deliil baa diidey calaa kulli xaal masaa'isha kale uu soo arooriyeyna waa saas marka waxaa laga hadlayaa xagga haalibka marka laga eego ma inuu akhiirka u noqdaa mise waa inuu u wada noqdo abu xaniifa wuxuu leeyahay haalibku waa inuu akhiirka u noqdo min hayr ilghaalibku waa yar tahay waana wax deliil loo hayo ama deliil caqli ama deliil sharci markaysaga ha sheegee qolyaha kalena waxay leeyihiin maye yani inuu u wada noqdo asalkii wuu yahay inuu u wada noqdo ayuu asalku yahay wa bina'an dalik ikhtilaafka mas'alada la ysku khilaafay marka laga eego ka qaacide ahaan saddexda jumlo fajliduuhum amaaniina jalda waa jumlada koowaad walaa taqbalu lahum shahaadatan abadanna waa jumlada labaad wa ulaa'ika hum alfaasiquuna waa jumlada saddexaad abu xaniifa wuxuu leeyahay wa ulaa'ika hum lfaasiquun baa u noqonaya istinaagu fisqiga way ka baxayaan laakiin shahaadadooda dib loo aqbali maayo fisqiga markuu ka baxo kii qaadifka ahaa ee zinada cid ku ganay oo uu toobad keeno oo uu islaax la yimaado wuxuu fasahaadiyey uu islaaxiyo xaalka caynkaas ama camal wanaagsan uu la yimaado acdal annaas hadduu noqdo shahaadadiisa la aqbali maayo waayo jumlada ugu dambaysa keliya ayaa istisnaagani ka saaraya oo ka reebaya jamaahiirtu iyagu waxay leeyihiin maye labada jumlo labadaba waa laga wada saaraya ta hore inaanu u noqonaynin xad ilaahay waa yahay laakiin xaq makhluuq inuu yahay baa ka haaliban marka towbad uu ruuxu toobad keenay xaqii makhluuqaasi ku dhici maayo min xayu lmacnaa marka laga eego bacdina waxaabay sheegteen oo yidhahdeen ijmaac baa ku sugan inaan jaldigu yani la jeedlayaa xadulqadfi inaanu towba ku dhacaynin usuuliyiinta qaarkood waxay ijmac baa diidey laakiin khilaaf bay soo naqliyeen calaa kulli xaal culammadu marka waxay u egtaa ijmaacaas inaan musallam ahayn oo qowl markaa shaada ama daciifa ha noqdee waa jiraa markaysagaa nooc khilaafi marka suuradaa hore inaanu u noqonaynin iyada markaa halkaa dhig laakiin labada suuree kale waa u wada noqonayaa bay jamaahiirtu leeyihin oo hadduu cadli noqdo oo fisqigii ka baxo macno loo aqbali waayo shahaadadiisa ma taalo fisqiga daraaddii baan loo aqbalaynin shahaadadiis waa cadli aan markhaatigiisa la aqbalaynin oo cidi waxba ka dhegaysanaynin dee waa qowl hariib ah markaa saxiixu waxay tahay mas'aladaas Eh, inuu markaa labadaba u noqonaayo oo fisqigiina uu kaga baxayo towbaddaa uu toobad keenay shahaadadiisina la aqbalayo markuu fisqigii ka baxay islaaxa marka uu wanaag la imanayo waa in towbadda wanaaggeeda ka muuqda oo yani markaa aanu la imanin yani xumaantii inuu ku jiro oo yani markaa aynay muuqan ee khilaafkeedu ay muuqataa camalkiisa inuu wanaajinayo yani markaa ay muuqato marka mas'alada khilaafka noocaasa ku sugan jamaahiirtuna saas yadaabay mareen haddii daliil u diidaya aanu jirin asalku wuxuu yahay in loo wada celiyo tabiiqa mihaalka lagu dabaqayaana saasuu noqonaya wa miluhu wuruud اlistisnaa'i bacda mufradaati mutacaaطifa wa miluhu kaas hore waxaa la mida inuu istisna soo arooro jumal mutacaadifa dabadeed wuruudulistisnaa'i istisna inuu soo arooro bacda mufradaatin mutacaaifatin ayضa yani mufrado ama kelmado isku cadfan dabadeed uu soo arooro istisnaagu ayضan noqoshaynu ku noqonnay naxwu taصadq calى اlfuqaraaءi wاlmasaakiini wاlghaarimiina ila اlfasaqةa minhm tusaalaheedu waxay tahay in la yaha tasadaq ku sadaqadayso cala alfuqaraa'i kuwa baahan ku sadaqadayso ee caydha ah waalmasaakiini kuwa baahanee waxayste laakiin waxay haystaan aynay ku filan yagana ku sadaqadaysto waalkhaarimiina kuwa daymanku ku sugan yihiine ee gashiga iyo daynta lagu leeyahay yagana ku sadaqadayso ila alfasaqata minhum kuwa faasiqyada ee iyaga ka mida mooyaane intooda kale ku sadaqadayso marka ila alfasaqata minhum ma waxay u noqonaysaa keliya ghaarimiinta oo masaakiinta iyo fuqarada kuwooda saalixiinta iyo kuwooda fasaqada aba waa lagu sadaqadaysanaya amarku waa keensanaya mise dhammaan waa laga reebaya fasaqada mise waxay u dhacaysaa keliya waalghaarimiina in laga reebayo waalghaarimiina keliya in laga reebaayo fasaqada ee kuwa kale la wada siinaayo ayay u dhacaysa khilaafkii mas'alada ku sugnaa ayaa ku dhismaya bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdeen markay tahay istisnaagu bacda mufradaatin mutacaatifa iyadoo waa la ogol yahay inuu u wada noqonayo bacdi baa sidaa yidhi laakiin saxiixu waxay tahay siday usuuliyiinta qaarkood ay yidhaahdeen waa in khilaafkii ku sugnaa bacda jumal mutacaaifa uu gelaayo bacda mufradaatin mutacaaifa istinaagu hadduu dhaco labada suuraba inuu khilaafku ku sugan yahay ayaa saxiixa marka qowlka shanqiidi uu ku tegey uu arjaxay oo ibnu xaajib iyo khazali iyo aamidiya uu ku raacay waxay u muuqataa markaysagaa inaanu nawcan maa qawi ahayn saas yadaa bay u muuqataa waayo marka daliil tusiyo dee iskuma khilaafsana abuxaniifiya jamaahiirtu amsilada uu tusaalaynayaana waa wakhtiyaala deliil tusiyey markaan deliil ku tusin ayay ku saabsan tahay mas'aladu التkhصiiص bالشharط tacriifuhu almuraadu bالsharطi huna khasisaadda shardi wax lagu khasisaayo ayaa halkana lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya tacriifu sharxista la sharxaayo ama qeexista la qeexayo yani marka atakhsiis bishari qeexista la qeexayo shardiga almuraadu bishari waxaa looga jeedo shardiga hunaa halkan looga jeedaa asharط اlugawiy waa shardiga luqada loo nisbeey wa huwa almacruufu waa ka lagu yaqaano bitacliiqi amrin arrin in lagu xidhaayo biamrin arrin kale in lagu xidhaayo shardiyadaas aynu hore usoo aragnay waa la qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa shardi lugawi iyo shardi sharci iyo shardi caqli shardi caadina qaar baa sheega oo bacdi waa soo arooriyaan qaybaha noocaasaa loo qaybiyaa marka culammada qaarkood oo usuuliyiinta ka midi ah mawdican way wahmiyeen oo waxay markaa yidhaahdeen shardiga halkan waxaa looga jeedaa shardiga sharciga ah kii muqaabilka u ahaa sababta iyo maanica ee alaxkaamu alwadciya aad ku soo aragtay kaasay markaa ku fasireen in halkan looga jeedo usuuliyiinta qaarkood baa sidaa maray qolyaha sidaa maray waxaa ka mida subki sharaxa uu ku leeyahay minhaajka minhaajka waxaan u jeedaa minhaajka usuuliga baydaawi leeyahay minhaajka farciga ahee fiqiga ah ee nawowi ma aha culamo kale usuuliyiinoo sidaas iyadaa masalada ugu wahmiyena waa jiraan laakiin saxiixu waxay tahay shardiga mawdican waxaa looga jeedaa marka mukhasisaadka cumuumka laga hadlaayo ashart lugawi la shart sharciy shardiga lugawiga a ah baa loo jeedaayo luqada lagu yaqaano ee shardiga sharciga ah looma jeedo shardiga lugawiga ahina waa ka duwan yahay shardiga sharciga ah xataa tacriifka lama mid aha shardiga sharciga ah waxaa la yaqaanay markay culammadu qeexayaan ama sharxayaan waxay yidhaahdaan markay tacriifinayaan waxay yidhaahdaan maa yalzamu min cadamihi alcadamu walaa yalzamu min wujuudihi wujuudun walaa cadamu lidaati shardi sharciga waxaa la yidhaahdaa waa waxa haddii isaga la waayo waayitaan baa ka dhalanaya waa sida tahaarado kale tahaare haddii la waayo uu ruuxu tahaaro qabo oo labadii xadasba uu ka daahir yahay dee salaad waa la waaye marka cadamka tahaaradii la waayo cadam salaaddii la waayaa ka dhalanaysa maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudun walaa cadamu lidaati laakiin joogitaankiisa joogitaan kama dhasho waayitaanna kama dhasho tahaaradii haddii la helo macnaheedu ma aha salaad baa jirta mana aha salaad baa la waaye marka shardiga sharciga ah waayitaankiisa waayitaan baa saa uga dhasha laakiin isaga joogitaankiisa iyo helitaankiisa helitaan kama dhasho waxaa dhici karta qofku inuu tahaaro qaato aanu salaad ku tukan oo tahaaradaasi ay jabto iyo weysadaasi isagoo wax salaadaba aan tukan marka tahaaro la helyaa salaad la hel maaha salaada la helitaankeedu waxyaalo kale kusii xidhan ya qad waqad waa dhici kartaa tahaaro inta la helo in salaad la helo inaan la helinna waa dhici karta haddaba shardiga lugawigiisaa waa ka duwan yihi shardiga lugawiga culammadu waxay yidhaahdeen waa min qabiili asbaab sababuhu ka mid yahay ya shardi waa lagu ilaaqaye laakiin sababtii buu la mid yahayo yani waa min qabiili asbaab shardiga lugawiga yalzamu min wujuudihi اlwujuud wa yalzamu min cadamihi اlcadam joogitaankiisa ama helitaankiisa helitaan baa ka laazima yani waayitaankiisana waayitaan baa ka laazima waa saas yadaa weyi in dakhalti daara faanti aaliqun buu yidhi maala xaaskiisii buu wuxuu ku yidhi haddaad guriga gasho waad iga furanta dukhuulka ay guriga gelayso haddii la helo alaaqii waa la hela marka wujuudkiisii wujuud baa ka dhashay waayitaankiisana waayitaan baa ka dhashay marka waayitaankiisa waayitaan ka dhalanayaano waxay tahay sabab kale oo beddelkiisa keensanaysa haddaynay meesha oolin laakiin sabab kale hadday beddesho oo sabab kale uu ku yimaado dee tantii kantii ku xidhnaa waa la waayey ee sabab kalu ku yimi waa saas yadaa weyi marka calaa kulli xaal waxaa looga jeeda halkan ashar lugawi baa loo jeeda wa adawaatuhu kasiira adawaadka shardiga faa'iidaynaya waa fara badan yihiin minhaa waxaa ka mida adawaadka faa'iidaynaya shardiga oo shardinimada laga qaadanayo in erayga in baa ka mid a intu waa shariya wa idaa idaa baa ka mid a milu waa sida hadalka markaa aad tidhaahdo oo kale ama ruuxu yidhaahdo in najaxa zaydun faacطihi jaa'izatan in najaxa hadduu markaa najaxo zaydun zayd hadduu najaxo oo imtixaanka ku baaso ama raqamka koowaad inuu helo hadduu ku najaxo fa acطihi waxaad siisaa jaa'izatan jaaizad sii jaa'izad sii marka shardi waxa ah najaaxa zayd najaxayo zayd hadduu najaxana waxa u laazimaysaa in jaa'izadda la siiyo takhsiis bay faa'iidaynaysaayo najaaxa markaa zayd keliya ayaa markaa lagu siinayaa jaa'izadda yani zayd axwaashiisoo dhan lama siinaayo jaa'izadda axwaasha zayd waxay u qaybsamaysaa xaaluu najaxay iyo xaaluuna najixin marka xaalkuu najaxay keliya jaa'izadda la siinaya mafhuumu shardigana waxaa laga qaadanaya mafhuum mukhaalafa haddaanu najixin waxba ha siinin waa mafhuum shari waana wa wajhu takhsiisi khaas yeelista wejigeeda bishari shardiga wax lagu khaas yeelayaa fi lmithaali mutaqadimi tusaalaha hormaray annahu yukhriju wuxuu bixinayaa min alkalaami hadalka wuxuu ka saarayaa xaalan min axwaali zaydin xaal ka mid ah xaaladihii zayd wa hiya cadamu najaaxi xaalkay bixinaysaa waxa weeye xaalka lagu saarayaa lagu saaraya Eh, cadamu najaaxi inaanu najixin walowla shardu shardigu haddaanu ahaan lahayn mid markaa jooga lawajaba icطaa'uhu waxa waajibi lahayd zayd in la siiyo aljaa'izata jaa'izadda la siiyo calaa kulli xaalin xaalad kastaba in jaa'izadda la siiyaa waajiba xaalad kastaba in jaaisada la siiyo ayaa waajiba oo waajibi lahayd laakiin shardiga ayaa manciyey in jaaisada la siiyo xaalka aanu najixin yani saas yadaa diiday <clears throat> waqad jaaa waa yimi fii qowlihi tacaala hadalkiisu allah u yidhi wإida darabtum fi اlarضi falaysa عalaykum junaxu an taqsuruu min الصalaaةi waidaa darabtum markaad socotaan fi lardi arlada aad socotaan oo safartaan falaysa calaykum junaaxun korkiinna ma ahaanin wax dembiyi an taqsuruu ay fii an taqsuruu inaad qasrisaan oo gaabisaan min asalaati salaadda inaad qasrisaan ama salaadda wax ka mida inaad qasrisaan oo gaabisaan wax dembiya kuma qabtaan waxaa ku yimi hadalka uu ilaahay sidaa yidhi tacliiqu qasri salaati salaada gaabinta la gaabinayo in lagu xidhay calaa xusuuli shari shardigu inuu xasilay lagu xidhay wa huwa markaa shardigu addarbu fi lardi waa socodka arlada la socdo ee bimacnaa la safro oo la socdaalo walowla shardu shardigu haddaanu ahaan lahayn mawjuudun mid jira haddaanu ahaan lahayn lajaaza alqasru waxa bannaanaan lahaa gaabinta la gaabinayo salaadda muطlaqan xaal la iطlaaqay xadaran wa safaran yacni mar safar la yahay mar markaa la neg yahay iyo mar safar la yahay mid walba salaadda in la qasriyo ayaa bannaanaan lahayd laakinahu khusa ha yeeshe waxaa lagu khasisay bixaalati safari xaaladda safarka keliya lagu khasisay oo waxaa laga qaadanaya waidaa darabtum fi اlardi mas'alada ku saabsan takhsiiska shardiga wax lagu khaas yeelayo adilada aad bay u soo aroortay mawaadic fara badan bayna kaga timi waxaa ka mid a aayaddan ay mu'alifiintu xafid allahu axyaa'ahum raxima amwaatahum ay soo arooriyeen wإida darabtum fi اlarضi falaysa عalaykum junaxu an taqsuruu min الصalaaةi in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu aayadda waxaa ku sugan laba shardi shardi waxa weeye waidaa darabtum fi اlarضi shardina waxa weeye in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu labada shardi mid mafhuum buu leeyahay oo takhsiis buu faa'iidaynayaa midna mafhuum ma laha oo takhsiis ma faa'iidaynayo yani aayad keliya laba sharti ku yimaadeen midna mafhuum mukhaalafa laga qaadanaya midna laga qaadan maayo shardiga dambo ah in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu inaan mafhuum mukhaalafo laga qaadanayn oo takhsiis aynay faa'iidaynaynin daliil baa ku tusiyey oo yacla bnu umaya ayaa cumar bn اlkhaaab wuxuu weydiiyey wuxuu yidhi maxaynu salaada u qasrinaynaa buu yidhi ilaahay wuxuu yidhi in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu waqad aminna su'aashaa yacla weydiinaya cumar bn lkhaaab aamin baynu noqonnay ilaahayna wuxuu ku xidhay in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu wuxuu yidhi sidaad ii weydiisaan nebiga u weydiiyey sal allahu aleyh wasalam dabeedna nebigu wuxuu igu jawaabay buu yidhi sadaqatun tasadaqa allahu biha calaykum faqbaluu sadaqatah marka xadiidkaa nebigu wuxuu caddaynayaa khawfka keliya inaynay ku gaar ahayn marka safarka la qasrinayo ee iyadoo aamin la yahay iyadoo la cabsanayo mid walba in la qasrinayo taas yada ah ayay culammadu markaa ka qaateen marka xadiidkaasi wuxuu caddaynayaa shardiga dambo in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu inaynay takhsiis faa'iidaynayn mafhuum mukhaalafana aan laga qaadanayn haddaba aayaddu waxay ku timi wakhti khawfku haalib yahay oo cabsidu ay badan tahay wakhtigaasay soo degtay marka shardiga ama wasfigu hadduu markaa ku yimaado calaa sabiili haalib oo jaryan cala alghaalib uu ku soo arooro culammadu qaacid ahaan waxay yidhaahdaan mafhuum mukhaalafo lagama qaato mafhuum mukhaalafa lagama qaadanayo haalibkii baa lagu sheegaayo waxaa kaloo xadiikaa laga daliishanaya mafhuumu shardiga in la qaataa asaalatan inay ka mid tahay lisaanka carbeed wax lagu yaqaanay asalkuna ay tahay inay xujo yahay waxay ku garteen cumar bnu khaaab iyo yacla bnu umaya luqada carbeed ee ay saliiqo u yaqaaneen waxay ku garteen shardigu inuu takhsiis keensanayo ay garteen dabeedna markaasay isweydiiyeen oo nebiga su'aalay markaa cumar yaclaana marka uu cumar weydiiyey maxaa haddaba loo qasrinaya iyadoo aamin la yahay oo khawfkii aanu jirin mu xukunku ku gaar noqdo yani sababtu ugu gaar noqon waaye maxay tahay xaaladda khawfka keliya marka asalka mas'alada inay shardiga takhsiis laga qaato nebigu waa u taqriiriyey oo ma odhan xaggaad marka isagaa ka qaadatay ama kuma tusinayso ee wuxuu tilmaamay ziyaado ilaahay ugu daray inay tahay sadaqatun tasaddaqa allaahu biha calaykum faqbaluu sadaqata markaa sidaas aawadeed asaalatan mafhuumu shardigu inuu xujo yahay waa ka deliishadeen usluub luqada carbeed lagu yaqaanana waa markaa ka qaateen inay tahay culammadu xadiidkaas haddaba aayadda waidaa darabtum idaada ayaa shardi ah marka inta iyo idaaduba waa adawaatu shardi adawaad kaloo shardina waa jiraan tamhiil bay marka isagaa tahay adawaadku way badan yihiin labadan keliya tusaalayn keliyay uga jeedeen culammadu laakiin adawaadka shardiga faa'iidaysaa dee waxaa lagu yaqaanaa markaysagaa kutubta markaa naxwaha lagu yaqaanaa iyo luqada ayaa lagu yaqaana adawaadkaasi ha ahaadaan markaysagaa qaar yani markaa camal fala ama ha ahaadaan qaaran camal falin kuwa camal falaye wax jasminaaya waxaa ka mida inta kuwaan camal falayne waxba jasminaynin waxaa ka mida idaadaa ka mida marka labada noocba midba tusaalu kaaga dhigay waxaa ka mid a ah adawaadka shardiga amilada loo soo qaadan karo waxaa ka mida ah, fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa addoommihii wax la qorta oo mukaatabo la sameeya in calimtum fiihim khayraa haddaa khayr ku ogaataan wax la qorta mafhuumu shardiga mafhuum mukhaalafaha waxaa laga qaadanaya haddaan khayr lagu ogeyn inaan waxba mukaatabo lala samaynin shardigay ku baxday shardigu manduuq ahaan wuxuu faa'iidaynayaa suuradaa lagu nudqiyey inuu xukunkeedu sidaa yahay taa manduuqa khilaafsanee ka duwanna xukunkeedu inuu weydaarsan yahay xagga mafhuum ahaan mafhuumkaa laga garanaya mafhuum mukhaalafa lkuli waaxidi minhuma aلsudusu mima taraka in kana lahu walad adawaadka markaa shardiga faa'iideeya kalena waxa wey waa saas oo kale wa yushtaradu waa loo shardiyaa litakhsiisi khaas yeelista bishari shardi wax lagu khasisaayo an yatasila inuu la itisaalo la xidhiidho bilmashruuطi kii la shardinaayo lafdan xagga odhaahda u kala xidhiidho kama fi listinaa'i sida istisnaagaba ku sugan bimacnaa shardigu mashruudka waa inuu ku ladhan yahay waayo waa mukhasis mutasil ah ee munfasil ma aha itisaalkaasina waa inuu yahay itisaalkii aad ku soo aragtay baabulistinaa oo fasliga yaree daruuradu keensatay waxba yeeli maayo falaa yaduru fasluhu bitanafusin aw cutaasin siduu markaa istisnaagaba kaaga soo yidhi markaa saas yadaa weeye altakhsiisu biifa markaa waxyaalaha uu kaga duwan yahay waxaa ka mid a istinaaga uu kaga duwan yahay shardigii waxaa wax lagu khasisayaa isagoo markaa badanka markaa la soo reebayo ya yani waxbaa lagu khasisi karaa lakiin istisnaaji khilaaf baa galay akarka ma lagu soo reebi karaa akhrij bihi wain cala nisfi sama kalqawmi akrim in yakunu kurama ama kalqawma akrim in yakunu kurama yani ku bixi oo ku saar yacnii shardiga walow waxaa la saarayaa ha noqotaba mid barh ka badan kala barh haba ka badnaadabe haddii la yidhaahdo akrim ilqawma in yakunuu kurama yacnii ragga sharaf ama akrim bani fulaanin reer hebel markaa sharaf in yakunuu culama hadday culamo yihiin yani markaa sharaf dee culammadii waa yar yihiin reer hebelna waxaa laga yaabaa dee midh quriba inuu ku sugan yahay ama laba dee ciddii aan culamo ahayni shardigay ku baxday haalibkii markaa waa baxeen haalibkii waa baxeen marka mas'aladaas waa la ysla ogol yahay marka masaa'isha uu kaga duwan yahay shardigu istisnaaga ah uu kaga duwan yahay ayay ka mid tahay lakiin istinaaga de khilaaf baa ku jiray kala baro wax ka badan ma lagu bixin karaa culamada qaarkood way camimaan oo waxay yidhahdaan cadadada iyo markaysagaa xagga yani markaa awsaafta mid walba waa geliyaan xagga istisnaaga marka khilaafka culamada qaarna cadadaday ku gaar atakhsiisu <clears throat> bisifa sifada in wax lagu khasiso walmuraadu bisifati waxa looga jeedo sifada halkan looga jeedaa alsifatu almacnawiyatu waa sifada macnaha loo nisbeeyey lanactu lmacruufu nactigii lagu yaqaanay maaha fii cilmi naxwi cilmiga naxwaha lagu yaqaanay fatashmulu waxay camimaysaa fatashmalu shamila yashmalu iyo shamila yashmulu baa labadooba banaanyihin fatashmalu ama fatashmulu waxay camimaysaa alxaala xaalkiiy wadarfa darafka darfiga ama daraf zamaan ha noqdo ama daraf makaan ha noqdo watamyiiza iyo tamyiizka wahayraha iyo hayrkeed bay markaa camimaysa yani sifada halkan lagaga hadlayaa waa wax kasta oo ku dareensiinaya shaygaa wax ka tilmaamaya astayn ka tilmaamaya ha ahaado nactigii lagu yaqaanay fii cilmi naxwi waa soo gelaya ha ahaado xaalkii ha ahaado tamyiizkii ha ahaado darafkii yani waxa weeye dhammaan waa soo gelaya marka sifada macnawiyada marka laga hadlayo ama sifada wax khasisaysa marka laga hadlayo nactigii la yaqaanay waa ka badanta iyadoo xaal ku jiraa la odhanayaa sifadaa lagu khasisaya ha hariibsanni marka lagu yidhaha sifadaa lagu khasisaya war sifadu sheegaya maxay tahay xaal baa meesha yaallay marka baabkan la joogo xaalkii sifadu ka mid yihi tamyiizkii sifaduu ka mid yihi jaarkii iyo majruurkii sifaduu ka mid yihi yacni darafyadii sifaduu ka mid yihi nactigii la yaqaanay ee cilmu naxwe lagu yaqaanay sifaduu ka mid yahy dhammaan intuba waa soo gudagelaya waalhaalibu fi sifati waxa u haaliba sifada an tajii'a inay timaaddo mukhasisatan lilmawsuufi qablaha la sifeeyaha ka horreeyey xaalay khasisaysa inay timaaddo wa rubama taqadamat calayhi waxaana markaa dhacda inay ka hormartana waa dhacdaa kama fii idaafati asifati ila almawsuuf sida ku sugan sifada markaa in loo idaafeeyo la sifeeyaha in loo idaafeeyo kale oo marna sifadii baa hormaraysa laakiin waxay u badan tahay sifadu inay damayso wa wajhu takhsiisi khaas yeelista wejigeedu bisifati sifada wax lagu khasisayaa annahaa taqsuru lxukma waa inay xukunka ku koobayso waa qasrigii xasriga ahaa calaa maa tasduqu calayhi kay ku rumowdo bay ku koobayse wa tukhriju waxay saaraysaa mafhuumahaa yani macnaha laga fahmayana can nitaaqi alxukmi yani xukunka dulucdiisa ayay ka saaraysaa idaa kaana laha waa hadduu u sugan yahay mafhuumun muctabarun mafhuum markaa la tixgeliyo la ictibaariya hadduu u sugan yahay wey markaasay saaraysaa mafhuumkeeda yani xukunka markaa dulucdiisa ay ka saarayso niaaqu waa dulucda yani duluci niaaq baa la yidhahdaa maatii asma yani daat niaaqayn lagu ilaaqay hmm. marka waxaa laga tilmaamayaa xukunku wuxuu ku dhacayo ayay ka bixinaysa ile xukunka dulucdiisu wuxuu noqonayaa waa cidda marka isagaa uu ku saabsan yahay ku dhacay kaannahu ciddaasi xaydaan marka ay ku jirto xukunkiina deedna saa ugu dhacay marka mafhuumkiibaa sifadan waxay saaraysaa haddaba mafhuum mukhaalafihi ila mafhuumku wuxuu u qaybsamaa muwaafaqe iyo mukhaalafa u qaybsamaaya mafhuumka sifadaa ka duwanee khilaafsan bay bixinaysaa sifanimaday ku bixinaysaa ila wasfigii baa laga waayey sifada markay ku bixiso waxay noqonaysaa isagu xukunku dabadda inuu ka yao baxsan yahay takhsiisku sidaasuu ugu yimi ifada in wax lagu khasisi karana adilay leedahay baabkan iyo waxa isshabbahaa baabka ku saabsan almafaahiim oo culammadu markay ka hadlayaan mukhasisaadka waa soo arooriyaan mukhasisaadka mutasilka istisnaaga iyo shardiga iyo sifada iyo haayada ashyaada noocaasi waa soo arooriyaan haddana baabulmafaahiim lafteedana waa ku keenaan almanduuq walmafhuum marka laga warramaayo ila mafhuumkii waxaa loo qaybiyaa mafhuum muwaafaqa iyo mafhuum mukhaalafa mafhuum mukhaalafii wuxuu ka imanayaa yani shardigan iyo sifadan iyo haayadan ashyaadaasuu ka imanaya marka labada mawdicba waa dhacdaa in laga warramo xadiiskii uu nabigu yidhi salى اllahu aleyh wasalam yaqطacu salaaة الrajuli almarأaةu alkalb wاlmarأaةu wاlximaaru riwaayaadka qaarkood ba waxay sheegayaan alkalb اlaswad alaswad waa صifo saxaabadii markay xadiidkaa maqleen inuu nebigu yidhi salى اllahu aleyh wasalam salaadda waxa goynaya yani gabadhu way goynaysaa dameerkuna waa goynaya eyga madowina waa goynaya eyga madoobina waa goynaya waxay ku yidhahdeen nebiga salى اllahu aleyh wasalam saxaabadii fama baalu lswadi fama baalu lkalbi اlaswadi min alaxmari wاlabyad eyga madoobi muxuu kaga duwan yahay ka cad iyo ka cas waalkalbu alaswadu waxay ka fahmeen sifadaasi inay bixinayso kaan aswad ahayn oo isagu aanu goynayn luqada carbeed ee saliiqada ay u yaqaaneen iyo abeec ahaan ay u yaqaaneen bay ku garteen sifadani mafhuumkeedu inuu ka baxaayo mafhuum mukhaalafaha ah oo hayrulaswad oo eyga ka midii inaanu salaadda goynayn markaasay dabeedna nebiga sababta weydiiyeen sal allahu aleyh wasalam markaasa ya rasuul allah eyga madoobi muxuu kaga duwan yahay eyga cad iyo eyga cas markaasaa nebigu yidhi sal allahu aleyh wasalam alkalbu lswadu shayaan eyga madoobi waa shayaan fahamkay luqada ka fahmeen sheegista uu hadalkaa nebigu sheegayna waa u taqriiriyey saas aawadeed madaahibta qaarkoodoo qabaa yani mafhuumka mafhuumu sifuhu muctabar ma aha ama mafhuumu shardigu muctabar ma aha qowlkoodu waa daciif sida abu xaniifa oo kale oo waxau yidhahdaa mafhuum mukhaalafa dhammaantii xujo maaha muctabar maaha meeshuu kugu yimaadaba suurada markaa la sheegay yani ta kale ee markaa mafhuumka a ku sheegaysaan haddii daliil u diidaya la helo waa loo diidaya daliilkaasaa la raacaya wa ilaa marka isagaa tan lagama qaadanayo in markaa xukunka loo diidayo marka xadiidkani xuju ku yahay waayo nebigu sal allahu aleyh wasalam markay saxaabadu weydiiyeen fahamkoodii waa u taqriiriyey waxaanu tilmaamay siday u fahmeen inay markaa tahay mid saxa macnaha keensaday in markaa eeyga madoobi salaadda uu gooyo oo kacad iyo kacasi aynay gooynayna waa inuu kani shaytaan yahay markii horena nebigu ma odhan kani waa shaytaan markii dambe uu calaa sabiili tacliil u sii sheegay oo usii bayaamiyey marka waxaa laga qaadanayaa inuu waxa weeye mafhuumu sifuhu hadduu shuruuddiisa dhammaystirto inuu noqonaayo mid muctabara oo xujo ah oo takhsiis faa'iidaynaya idaa kaana laha mafhuumun muctabar markay mashaayikhdu leeyihiin waxay ku tilmaamayaan wakhtiyada qaarkood mafhuumkii inaanu markaa muctabar ahayn wakhtiyada aanu mafhuumkii muctabarka ahaynna waxaa ka mid a inay sifadii u timaado yani jaryan cala alhaalib sidii haalibkay ku soo aroorta mafhuum mukhaalafo lagama qaato ama waaqiciyo wixii jiray markaa waxway ku soo aroortay oo dhacdo xukunku ku soo degay oo ku soo arooray ayaa markaa sifadaasi ku sugnay marka sheegista la sheegay sifadii oo la bacdhabay tilmaami mayso xukunku inuu ka duwan yahay haddaan sifadaasi jirin ama calى sabiili takiid buu usoo arooray xukunkaa lagu adkeynayey ama madxi baa looga jeeday liajli madxi ayaa marka waxaa loo keenay ama litaraxum baa loo keenay ashyaada noocaasoo kalea markay tahay mafhuum mukhaalafa lagama qaato laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllahi walyowmi alaakhir an tusaafira masiirata yowmi walayla ila wa macaha duu maxram marka sifada laga hadlayo xataa waxaa soo gelaya mufradkii iyo jumladii hadda tu'minu billaah waa jumlo jumladii iyo shibhu jumlihii shibhu jumlaha horeynu u sheegnay waa labadii daraf iyo jaariya majruurkii jumladiina waa soo gelayse yacni uma xalaalahaa gabadh tu'minu billaahi ilaahay rumaysay gabadhaasoo tu'minu billaahi ilaahay rumaysay walyowmi alaakhir ee maalinta dambe ee qiyaamada rumaysay an tusaafira masiirata yawmi walaylah ilaa wamacaha duu maxram inay socdaasho safarto masiiro ama masaafo la socdo habeen iyo maalin yani inuu maxram weheliyo mooyaane marka tu'minu biاllahi walyawmi alaakhir calaa sabiili tawkiid baa loo keenay mafhum mukhaalafo laga qaadan maayo la odhan maayo ti aan ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaynin ee kafiradda ahayd yada xalaal bay u tahay la odhan maayo iyadaba xaaraan bay ka tahaye ala sabiili tawkiid baa loo keenay ala sabiili tawkiid ayaa loo keenay masalan haddii lagu yidhaahdo in kunta baaran faaic waalidayk haddaad baari tahay labadaada waalid aeec bimacnaa haddaanad baari ahayn way isaga kaa bannaantay inaad adeeci weydo loogama jeedo yani waxaynu ku keennay taas waxa weeye gees sifa kaga jirto waa baaran yani geesna shardaa kaga jira marka wasfiga baaran hayrulbaar waa u bannaan tahay markaa laga tilmaami maayo yani inuu khilaafa u bannaan lagama tilmaamayo markay jaryan calى alghaalib ku timaado lafteeda ma faa'iidaynayso mafhuum mukhaalafa marka wakhtiyada qaarkood baa mafhuum mukhaalafuhu aanu muctabar ahayn wakhtiyada qaarkood ayaanu muctabar ahayn mafhuum mukhaalafuhu taana suwar bay culammadu sheegaan ay tiriyaan oo mid walbana mihaal u dhigaan oo kuwaynu sheegnay marka ay ka mid tahy fmثلا اقرأ الكتب الناaفicaةa في الbeyt أkhri kutubta wax anfacaysa guriga gudihiisa ku akhri waa misaal carabi ah faإna qowlaka hadalkaaga لصadiiqika saaxiibka aad ku tidhaahdo اقرأ الكuتuba akhri kutubta caamun wuxuu caam ku yahay fii kuli kitaabi kitaab kastuu caam ku yahay walaakina alwaصفa ha yeeshee صifada walaakina alwasfa ha yeeshee sifaynta binafci waxtarka wax lagu sifaynaya kutubta wax lagu sifaynayaa kutubta qasara wuxuu ku koobay xukma alqiraa'ati akhrinta xukunkeeda cala naafici minha ka wax anfacayoo ka mida kutubta ayuu ku koobay wa akhraja wuxuu saaray maa cadaa daalika intaa wixii ka soo hadhay buu bixiyey iqra' ilkutuba keliya haddii loodhan lahaa kutuba oo dhan bay ku dhici haddaan la odhan ashu waa cahdiyo ee la yidhaahdo ashu waxa weeye waa istiqraaqiya la yidhaahdo yani jamiic alkutub baa lafdiga ku dhici lahaa annaaficata marka la yidhaahdo waxa baxaya hayru naafica sifadaasay ku baxayaan oo kutubtan wax anfacaynin inaan u akhriyin yani markaa ayaa laga qaadanaya kutubta la amrayo qiraa'adoodu waa kuwa wax anfacaya kuwaan waxba anfacaynin iyaga inuu akhriyo laga qaadan maayo yani iyaga ha akhriye ba wa kadalika waxaa kale markaa ku sugan oo la mid ah iqra' ilkutuba kutubta akhri caamun fii kulli makaan waxay caam ku tahay meel kastaba walaakina qawlaka ha yeeshee hadalkaaga aad tidhi fi guriga gudihiisa qasara alqiraa'ata wuxuu ku koobay qiraa'adii akhrinta fii makaanin duuna hayri meel buu ku koobay yani meel kale marka aynay la wadaagayn oo guriga gudihiisa ku akhri marka amaakintii kale waa ka reeba walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajidi yani mubaasharadii dumarkaa la reebay waantum caakifuuna wlxaal antum caakifuuna fi lmasaajidi xaalkaa laftiisu wuxuu faa'iideynayaa takhsiis yani mar walba ha baashirina markaysagaa lama reebin ya e alxaalu waصfu lisaaxibihi qaydu licaamilih qaacidadu waxay tahay carabiyada ahi xaalku sifo wuxuu u yahay saaxibulxaalka qayd iyo sharطina wuxuu u yahay caamilulxaalka marka wuxuu markaa sifo u yahay saaxibulxaalko yani walaa tubaashiruuhunna waantum walxaal antum caakifuuna fi lmasaajidi xaalka ictikaafka ah ku sugan tihiin habaashirina oo dumarkii ha u galmoonina ama muqadimaadka galmada markaysaga ha u samaynina qaydun licaamilih waxay shardi u tahay mubaasharadii bishardi waxa weeye inaa ictikaaf ku sugan tihiin yani markaa ha samaynina markaa mubaasharadii marka haddii aan mubaasharo addaan lagu sugnayn ictikaaf lagu sugnayn mubaasharadii in la sameeyo la diidi maayo taasi waa mid wa antum caakifuuna waa midda labaade wa antum caakifuuna fi lmasaajidi fi lmasaajidi lafteedana yani sifadii bay markaysagaa gudagelaysa oo jaarkan iyo majruurkani waxay xadidayaan ictikaafku meeshu dhacaayo haddaan fi lmasaajidi la raacin lahayn yani rubamaa loo qaadan lahaa meel walba in la ictikaafi karo laakiin ictikaafki inuu masaajidda ku gaar yahayo yani meel aan masjid ahayn aan la ictikaafi karin waxaa laga qaadanaya wa antum caakifuuna fi lmasaajidi masaajiddaa lagu qayday meelaan masjid ahayn ictikaaf ma jiro gurigaygaan ictikaafayaa ya yani ictikaaf kuma xidhna haddaad ictikaafayso waa inaad masjid tagtaa laakiin meelaan masjid ahayn lama ictikaafi karo inaan la ictikaafi karinna waxaa laga qaadanayaa mafhuumu sifa sifadana tii macnawiyeed ahayd baa loo jeeda fi lmasaajidi jim wa qawluka idaa xadarta mubakiran adragta darsa alwala hadalkaaga aad tidhaahdo idaa xadarta haddaad timaaddo mubakiran goor hore haddaad timaaddo yani xaal aad e, yani soo kallahayso marka mubakiran waa xaal xaalkaas waxaa laga qaadanayaa e, waxaa laga qaadanayaa haddii aan tabkiir lala imanin inaan la helaynin yani adragta dars alawal jawaabtaa inaan la helin idaa xadarta markaad soo xaadirto mubakiran xaalaad markaas soo kallahday adragta waxaad soo gaadhaysaa oo soo haleelaysaa addarsa alawala darsiga hore ayaad soo gaadhaysa fa xadarta erayga xadarta caamun caam buu ku yahay fii jamiici alaxwaali xaaladaha dhammaantood buu caam ku yahay wa mubakiran mubakiran lafdiga takhsiisun lahu waa khasiisaad la khasisayo oo cumuumka xaddee xaggee laga qaatay sawtan xadarta marka ay tahay nakira fi siyaaqi اlisbaat waxaa la odhanayaa shardi bay dhacday oo ficilku hadduu shardi markaa guda dhaco wuxuu ka dhigan yahay nakiro siyaaqu shardi dhacdo kaley ka dhiganta oo culammadu waatay yidhaahdeen alafcaalu nakiraat ya zajaaji shiikha la yidhahdaa waaba ka ijmaaca ku soo naqliyey inay nuxaaddu isku waafaqsan yihiin ana alafcaala nakiraat ficiladu inay nakirooyin yihiin mar hadday ficilku nakiro yahay nakira fii siyaaqi sharti maxay ahayd cumuum bay faa'iidayn jirtay dee idan ficilka markaa fii siyaaqi sharti dhacaana isaguna waa inuu cumuum faa'iidaynaya oo ficilkan baa wuxuu tadamunayaa macno masder masderkaasi waa mudammanoo waa juzulmacna wاlficlu ma dala calى zamani wamasdarin dalaalata اqtiraani waa ka ibnu mucطi odhanaya yani markaa ficilku waa wixii ku tusiye masder iyo zaman yani weliba tusin isku lamaanaansho ku jiraan oo isku dheehan kugu tusiya marka masderkii waa juzu lmacna waxay ka dhigan tahay idaa xadarta xuduuran oo kale in la yidhi marka xuduuran waxay kugu goda jirtaa xadartay ku jirtaa saas aawadeed cumuum bay faa'iidaynaysa marka idaa faxadarta ereyga xadarta caamun wuxuu caam ku yahay fii jamiici alaxwaali xaaladaha dhammaantood buu caam ku yahay wa mubakiran mubakiranna takhsiisun lahu waa khasiisaad la khasiisaayo wey wallahu aclam